yahay can ilmulati qofka ibni aadanka ah iyo waxyaabaha noolaha ah in la suurad xumeeyo almulatu waa suurad xumayn qofka marka la dili kadib in dhagaha iyo sanka iyo xibnaha iyo in laga gurguro oo laga jarjaro waa mutla isagoo nool in saa la yeelana kaba sii daran xitaa xayawaanaadka in saa la yeela lama ogola weyaan baabu nahyi reebid laiska rabayu baabkan u baab yahay can ilmulati in ibni aadanka iyo qofka cidda ay nafta ku jirta in la suurad xumeeyo inaan la ogolayn ayuu baabkan u baab yahay maadaama dhiigga mararka qaar in la daadiyo shareecada ay ogoshahay oo annafsu binafsi ay ka mid tahay wataariku lidiini almafaariq lijamac ay ka mid tahay oo ahayibu zaani ay ka mid tahay laakiin mulada lama ogolo weeyaan xadiidka afar kun iyo toddoba-iyo afartanaad intii aan soo marno yarayd oo qofkii isaga mulo sameeyey in isaga lagu sameeyo aljazaau min jinsi alcamal oo baab yar ah waa gooni laakiin asal ahaan mulada lama ogolo weeyaan xadiidka afar kun iyo toddoba-iyo afartanaad waa saxiix akhbarana moxamed ml canazi wa iqat xaafid qaala xadaثana cabdالsamad ibn cabdilwaariث wa dakwan atamiimi alcambari mowlahuma saduuqu habtun fii shucba saduuqu lakinahu habtun fii shucba قال xdثna هiشام بن أbي cabdاللahi smbr الdstawائي wa ثiqة habt rumya bالqdر can qtاada بن dacاmaةa sdوس الbصri wa ثiqة habt yursil yudls cafوا can أنس بن maliki radي الlahu ta q أنس بن malik waa khaadimka nabigeena عalayhi الصلاaةu وسلام kaana rasu rasulka wxu sl sلم yxuثu mid ku booriya fii khudbatihi markuu khudbayni wuxuu dadka ku boorin jiray calى الصadqati in wax lala baxa ayuu nabiga ilaahay subxana wa tacaala saxaabada iyo dadka muminiinta ku borin jiray wayanhaa nabigu wuxuu diidi jiray calayhi الsalaatu wasalaam can ilmuhlati in qofka la suurad xumeeyo xilliga in la dila ay noqoto amaba la edbiye ay noqoto in aan la suurad xumaynin oo suurad xumaynta nabiga uu diidi jiray calayhi الsalaatu wasalaam baabu salbi salbinta iyo taagitaanka oo qofka geed lagu taago ama isagoo dhintay ama isagoo nool wuxuu kusoo arooriy baabkan u baabiya xadii saddex kun ah, afar kun iyo sideed iyo afartanaad waa saxiix akhbarna alcabaas ibni moxamed adduriyu wa xaafid qaala xadaana abu caamir alcaqadi cabdullaahi bni camr alqaysi alcaqadi caqdi baa idin qoran caqadi weeyaan maxaa kuu qoran sheekh nuur alcaqadiyu axsanta meeshaan caqdi qoran caqadi wey caqadi qaafka alla kordhabi albasri waa iqatun ibnu camr alqaysi alcaqadi albasri cabdilmalik miyaa kuu qoran abu caamir acaqadi cabdimali baa ku qoran miya cabdulahi kuma qoran aywa marka cabdimali abu caamir acaqadi ayaa sheekh cali uh, wuxuu leeyahay bedelka cabdulahi aad sheegtay cabdimalik ayaa meesha saxda ah waan hubin doonaa insha allah soo hubi cabdulahiga cabdimalik noo kala saar insha allah <clears throat> laakiin magaciisa laiskuma haayo inuu iqa yahay laiskuma haayo kunyadiisa laiskuma haayo aabbihii laiskuma haayo magaciisa ama cabdimalik ama cabdulaahi ah can ibraahim ibnu طahmaan alkhuraasaani waa iqaة yuqri watukulima fiihi biاlirjac wa yuqaalu anahu rajac can cabdilcaziiz ibn rufayc <coughs> alasadi wa iqaة can cubayd ibni cumayr leyfi wulida calى cahdi rasuli lah sal slm qaalahu muslim ibn xajaaj waqaala hayruhu min kibaar الtaabiciin wa iqa ah can caaishaةa umi اlmuminiin radia اllahu taala ardaha ana rasu rasuulka sal sl rsulkeen wuxuu yidhi laa yaxilu ma banaana damu mri'in qof dhiigii muslimin ee muslima ilaa biixdaa alaain saddex inuu ilaa biixdaa alaati khisaalin saddex arrimood midood inuu sameeya ma oyanin zaanin qof dhilay ah oo zinaysta oo muxsanun weliba farjigiisa ku muxuu ahaa lagu dhowray nikaax xalaal ah yurjamuka ala rajmini aw rajula nin oo qatala rajula nin dilay qof iyo rajul waxaa weye rajulan nin imra'adan waa lamid aw rajulun waa nin oo qatala di rajulan nin dilay hay mutacamidan xaalu yimid biqasdi fa isna waa loo dili aw rajulun ama nin oo yakhruju baxa min alislaam islaamnimada ka baxa nacuudu billahi min dalika yuxaaribu allaha alla weyne la dagaalama caza wajal iyo warasuula rasuulkiis diinta alle iyo rasuulka alle iyo saxaabadii iyo mu'miniintii ayuu la dagaalami iyo ummaddii fa isna waa la dili aw yuslabu amaba derbi waxaa weeyaan geed ayaa lagu taagi aw yunfa min alardi ama arlada ayaa laga buriniyo waa lamasaafurini masaafuris aan noqosho lahayn baa lagu dhufani sidaa weeyaan baabka labiy tobanaad baabka koobiy tobanaad baabka labiy tobanaad muxuu sheekhu udhexaysiiyey koobiy tobanaad waa siga soo booday ma arkaysaan baabka koobiy tobanaadu noqon lahaa dhib ma lahan may waa soo marin cafwan asalbi ee baabka koobiy tobanaad ah. kan liy tobanaad baabulcabdi addoon ayuu baabkan u baab yahay yabuqu ka dhuunta yabuuqu u dhuunta ilaa ardi shirki mushrikiinta iyo gaalada dhulkooda addoonka u baxsado xukunkiisa muxuu noqonayaa waa muslim <coughs> waa muslim arlada wuxuu u baxsaday gaalada u baxsaday waana addoon maxaa la yeeli iyo wa dikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina kuwaa soo guuriyey alfaadooda khilaafka ay iskhilaafsanta sheegistaan la sheego likhabari jariir jariir ibn cabdillahi albajali xadiidkiisa kuwa soo wariyey fii daalika oo arrinkaas addoonka dhuumana una dhuumana ardulkufri ku saabsan soo aruuriyey alikhtilaafu cala shacbi shacbi habkay ugu wariyeen shacbina uu jariir ugu wariyey riwaayaadka khilaafkaas sheega oo ayadna aan soo aroorina intaas ayuu baabiyo weyaan xadiid afar kun iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiix akhbarna maxamuud ibn khaylaan almarwazi waa iqa qaala xadaثna abu dawuud sulayman bn dawuud طayaalisi waa iqatu xaafidu halita fi axaadiiث qaala xadaanaa anba'ana shucba waa imaamkii can mansuur muctamir waa iqatun dabt can shacbi wa camir sharaaxiil ashacbi waa iqatun faadil hy can jariir bn cabdilaahi bn albajali radia allahu tacala arda qal wuxu jariir qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm idaa abaqa hadduu dhunta alcabdu addoonkii lam tuqbal lahu salaatun salaad looma aqbala ama lagama aqbala xataa yarjic ilaa usoo laabta ilaa mawaalihi dadkii isaga lahaa oo addoonku u ahaa mooyane salaad lagama aqbala xaqii ilaahay subxana wa tacala haddii xataa uu guta kii khaaska ahoo biniaadamka ku lahaa ayuu marka ka baxsaday weyaan xadiidka aafar kun iyo kontonaad waa shaad xukunka ku imaan doona iyo alfaada ku imaan doonta ayuu shuduud ku qaatay maxaa yeeley xukunka noo imaan doono maahan xukunka addoonka dhuuntay sidaa maahan weyaan akhbaranaa moxamed ibnu qudaamata almasisi waa iqa can jariir cabdilxamiid adabi waa iqa can muqiirata ibnu maqsam adabi eh, iqat muطqin ila anahu kana yudalisu wala sayama fi ibrahim bn yaziid الnakhaci can الshacbi qala wuxuu yihi camr sharaxiila shacbi sharaxiila shacbi kaana jariir jariir ibn cabdillahi albajali wuxuu ahaa yuxadiثu can الnabiy nabiga ayuu ka sheegi jiray salى اllahu alayh wali waslm inuu nabigeena yidhi idaa abaqa hadduu dhunta alcabdu addoonkii lam tuqbal lahu salaatu salaad looma aqbalo ama lagama aqbalo wain maata hadduu dhintana maata u dhintaa kaafiran xaal yimid gaal wa abaqa waxaa dhuntay culaamun lijariir ayaa dhuuntay fa wuu soo qabtayoo fa daraba cunuqahu qoorta ayuu ka jaray xadiidka marka waa munkar xadiidka waa munkar weeyaan waa shaad cafwan waa shaad shaad weeyaan xadiidka afar kun iyo ko kontonaad waa saxiix akhbarna axmed ibn sulaym rahawi waa iqatun xaafid qaala xadaثna cubaydillahi ibn muusa alcabsi iqatun kaana tashayc qaala anbana israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq isabici iqatun tukulima fiih bilaa xuja can mugiira ibnu miqsam way haddan soo marnay addabi can shacbi caamir sharaaxiil shacbi can jariir cabdillahi albajali radia allahu taala ada qaal jariir idaa abaqa hadduu dhinta alcabdu addoonkii ila ardi shirki arlada dadka ahlu shirkiga ay joogaan hadduu u dhinta falaa dimata lahu kaas isaga badbaado iyo iyo dime iyo diintoona ma lahan weeyaan baabu dikri alikhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheegay calaa abi isxaaq abu isxaaq isabiici camr alhamdaani oo iqatun caabidun mukir laakina iftarada fii aakhiri oo taqaaneen markii xadiidkan laga warinay laftirkiisa khilaafki laisku khilaafay cadayn la cadayo baabkan u baab xadiidka afar kun iyo laakiin waxyaabaha la yaab kala inta xadiida kusoo aroortay shantaba ah, waa han daciifa <laughs> shantaba ah waa shan daciifa marka dhib weyn ma lahan daciif intaan uh, isku xiga weyn lama soo marin dhowrka xadiidoo taqaaneen oo koobnaa oo daciifka oo imaam anasaa'i yani kow laba saddex afar an shan xadiisoo daciif ayaa isku soo beegantay sanadkooda u daciif yahay eh, eh, macnaheeda ma xukunkeeda inuu daciif laakiin sanadka ayaa daciifa akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثana xumayd bn cabdiraxmaan ibn xumayd aلru'aasi wa iqat can abihi abihi oo ah cabdiraxmaan ibn xumayd aلru'aasi hy oo iqa ah can abihi abihi weyaan oo cabdiraxmaan ibn xumayd aلru'aasi iqa weyaan abi isxaaq الsabici wa iqaة mukhiru caabidu اkhtalطa fi akhiri can shacbi can jabir bn cabdilahi albajri radi allahu ta qal jariir qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm idaa abaqa alcabdu addoonka hadduu dhuunta u baxsada ilaa ardi shirki mushrikiinta hadduu dhalkooda u baxsada faqad xalla damuhu dhiiggiisa xalaal buu noqday weyan xadidka afar kun iyo saddexii kontonaad waa daciif isnaad qaala imam nasai al akhbarna axmed ibn xarb aلطائي وصدوq qال xadثna qاsم بن يزيد الجرمي وثقة cاabد qال xadثna إسرائيل بن أبي يuنس السبيعي عن أبي إسحاq السبيعي عن جرير بن عبد الله البجري radي الlahu taala can nabiy nabigeen wxuu ku uri sal ه slm qaal nabigeen inuu yidhi idaa abaqa hadduu dhunta alcabdu addoonkii ilaa ardi shirki faqad xalla damhu dhiigiis xalaal buu noqday weeyaan xadiidka afar kun iyo afar iyo kontonaad ضaciif isnad isna akhbarana rabic bn sulayman almuraadi wa iqa qaala xadaثana khaalid maxaa idin qoran axsanta waxaa meesha anaga noo qoran xadaثana khaalid can cabdiraحmaan sax maaha anta ibna ku bedela xadaثana khaalid ibn cabdiraحmaan haddaan soo marnay can abi isxaaq الsabici can shacbi can jariir abdamid jariir cabdillahi اlbajali radia allahu taala qal wuxu jariir ayuma cabdin adoon la arko addoon kasta oo ayuma cabdin addoon la arko ama addoon kaste oo abaqa u dhunta ilaa ardi shirki mushrikiinta dhulkooda faqad xalla waxaa xalaal noq damahu dhiigiisa weyaan xadiidka afar kun iyo konton iyo shanaad wadaciif isnaad qaala alimaam nas abarna safan ibn camr addabi waa saduuqun qaala xadaanaa axmed ibnu khaalid alwahbi waa saduuq qaala xadaanaa israil ibn abi isxaaq isabiici can israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabiici waa iqa weyaan can abi isxaaq isabiici can shacbi can jariir qaala wuxuu jariir ayuma cabdin adoon la arka adoonkii ama addoon kasta oo abaqa u dhunta ilaa ardi ashirki mushrikiinta dhulkooda faqad xalla damahu dhiigiis xalaal buu noqda weyaan xadiidka afar kun iyo lix iyo kontonaad waa daciif isnaad akhbarna cali ibn xujr ayuu yihi alamam nasa aleh ramat ullah wa iqatun xaafid qaala xadaana shariik ibn shariik ibn cabdillahi alqaadi wa saduuqun kaiir saduuqun yukhtiu kaiira weyaan tagayara xifduhu waxaa weeyaan markii loo dhiibay qadaaga ayuu taqyirka ku dhacay weliba kuufa magaaladaheedoo taqaanin can abi isxaaq isabiici can caamir sharaxiil shacbi can jaliil cabdilxamiid adabi qaal wuxuu yidhi ayuma cabdin addoon la arko addoonkii abaqa ka dhuuntay min mawaalihi isaga eh, mawaalihi dadkii addoonnimadiisa lahaa oo sayidkiisa ahaa walaxiqa bilcaduwi cadowgana u taga oo gaaladii muxaaribiinta ahaa u galo faqad axalla nafsahu naftiisa uu xalaaleeyey in laftiisa la gooyo isaga ayaa baneey axaadiista marka waa daciif ikhtilaafku uu sheegayna waxaa weya abi isxaaq mar xadiidka marfuuca laga dhigay mar waxaa laga dhigay waxaa weeyaan eh, mawquuf baa laga dhigay oo jariir hadalkiisa laga dhigay weyaan baabka afar iyo tobnaad alxukmu fi lmurtad qofka islaamnimada ka ridooba xukunkiisa muxuu noqoni xagee la aadini sidaa weeyaan xadiidku afar kun iyo toddobiy konton awda saxiixa qaala imaamu nasi abarna abulazhar axmed ibn azhar annaysaburi wa saduuqun kaani yukhtiu kaana yaxfadu uma kabura fasaara yatalaqan aw fasaara kitaabu ahbata min xifdihi kow qala wuxuu yihi xadana isxaaq ibnu sulaymaan alraasiyu iqat faadil qaala anbana mugiira ibnu muslim mugiira ibnu muslim waa saduuq alkhuraasaani weyaan waa saduuq can maطr maطr ibnu طahmaan alwaraaq waa saduuq kaiir اkhaطأ wa xadiiثu can caطا ضaciif can naafic mowla cabdillahi bn cumar wa iqaة faqiih can bn cumar cabdillahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma ana cuثmaana sayid cuثmaan cuثmaan bn cafaan dunurayn danurayn qala wuxu cuثmaan samictu rasuula baan ka maqlay sal sl qol isagoo le laa yaxilu ma banaa damaru in qof dhiigi muslimin ee muslima ila bixdaa alaatin saddex midood in lagu banaysto ama uu ku banaanaada mooyane rajulu nin oo zana zinaystay bacda ixsaanihi markuu guur islaam xirtay ood guurka islaamka ku galmooday kadib waxaa weyaan zina ku dhacay ciyaada fa facalayhi rajmu korkii rajmi ayaa ahaaday aw amaba qatala dilay camdan kas wax u dilay qof dilay facalayhi alqawdu alqawadu qawdu ama alqawad in waxaa weyaan loo qisaaso oo isna muxuu ahaa dilki u dilay annafsu binafsi laga dhiga ayaa ayadna <clears throat> lagu samaynaya weyaan aw irtada kadibna rido amaba ridoobay bacda islaamihi islaamnimadiis kadib facaleyhi korkii waxaa hada alqatlu in la dilo xadiidka afarkun iyo sideedii kontonaad waa saxiix akhbarna mu'amil ibnu ihaab almaki alkuufi waa saduuqun lahu awhaam qaala xadaثana cabdirazaq ibnu hamaam isancaani waa iqatu xaafid musanif waa taqaanaan kitaabkii loo yaqaano almusanaf licabdirazaq laba kitaab waa muhiim dalabata cilmiga inay ogaadaan waa muhiim axaadiista nabigeenna ummahaadka loo yaqaano oo laga soo naqliyo kutubtan lixda oo taqaanaan bukhaari muslim abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i maaja waxaa marka intaa weheliya kutubo aad u qiimo badan oo kale oo masaaniidda ugu fac amaba ugu xadiid badan yahay musnad ilimaam axmed imaam axmed waxaa kaloo ka mid ah almuwaطa limaam malik iyo kutubo kale oo muxuu aha axaadiista nabigeenna lagu jamciyey oo badan ayaa jira laakiin cumdaha kuwa ah sagaal ayaa ugu weyn dhankaas waa aqwaasha nabigeenna calayhi salaatu salaam iyo afcaashiisa meesha laga heli boqolkiiba inta badan sagaashan ama ka badan axaadiista nabigeenna ayaa lagu ururiyey kutubada ayada waxaa isweydiin kartaa marka axaadiista haddii halkaa lagu jamciyey aqwaasha saxaabada nabige nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaasha taabiciinta xaggeen ka heli aahaarta xaggeen ka helaya haddii aad rabto aahaar inaad hesho laba kitaab hadda ha u dayma la'aanin labadan waa la taxqiijiyey kiiba toban iyo dhowr mujalad ayaana lagu taxqiijiyey eh, taxqiiq u dambeeyey waa kitaabka loo yaqaana almusanaf licabdirazaq ibnu hamaam asancaani oo ninkaana uu leeyahay aqwaasha saxaabada iyo aqwaasha taabiciinta halkaas ayaad ka dhargeysaa ay dhooban yihiin weliba iyadoo la tasniifiyey oo aad loogu shaqeeya baryahan la helaa kan labaadna waa kitaabka loo yaqaano abubakr abi shayba kitaabkiisa almusanaf asna ayaa la yihahdaa almusanaf liabi bakr ibn abi shayba labada kitaab marka awdayman axaadiista nabigeenna ma ahan aqwaasha saxaabada iyo aqwaasha taabiciinta waa muhiim qof taalib cilmi kama maarmi karo labada kitaab marka almusanaf ayaa magacooda u yahay labada noo qortayn waa cabdirazaaq ibnu hamaam asancani iyo abubakr ibn abi shayba saa ula socdo kutubo kalena waa jira lakiin labadaas ugu magac weyn uguna muxuu ahaay macno weyn weyaan xadiidka waaya cabdirazaaq ibn hamaam asancani qala wuxu yidhi akhbarni wax ii ibnu ibnu jurayj ibnu jariir baa noo qoran ibnu jurayj ka dhiga cabdimalik ibn cabdicaiiz ibnu jurayj ka dhiga ibnu jurayj weyaan cabdimalik ibn cabdiiz ibnu jurayj waa iqatun dabti yursulu idlis can abi nadr abu nadr waa salim ibn abi umaya alqurashi iqatun tabtan kaana yursil can busr ibnu saciid almadani alcaabid iqatun jaliil can cusmaan ibn cafaan radi allahu tacaala canhu qala wuxuu yih samictu rasul lahi rasulka ka maqla sal sl boqol isagoo le laa yaxillu ma banaano damu mriin qof dhiiggii muslimiin ee muslima ilaa bialaatin saddex inuu la imaadamo in si kale kuma banaano an yazni inuu zinaysta bacda maa uxsina marka meher iyo guur islaamnimadaa uu ku xirtay uu muxuu ahaa wax ku wadiyey uu ku galmooday kadib mooyane inuu zinaysto aw ama yaqtula uu dilo insaanan qof fa yuqtal asan loo dilo aw yakfura uu gaalooba bacda islaamihi fayuqtala kadibna isna la dilo xadiidka afar kun iyo sagaali kontonaad waa saxiix akhbarana cimraan ibn muusa ayuu yihi alimaam nasai aleh raxmat llah aleythi waa saduuq qaala xaddaana cabdulwaahi ibn saciid atamiim waa iqatun dabtun rumay bilqadar qaala xaddaana ayuub ibn abi tamiid sikhtiyan waa iqatun dabt can cikrima mawla cabdillahi bni cabaas waa iqatun kabiir weeyaan qaala qaala ibn cabaas cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi ibna cabdilmualib ibna cami nebi sal slem waxaa weeyaan waa ninkii mufasirka ahaa xabru lumma wa turjumaan qur'an qala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man badla diinahu diintiisa qofka bedela faqtuluuhu dila weeyaan xadiidka afar kun iyo lixdanaad waa saxiix qala imam nas akhbarna maxamed bn abdillahi bn mubaarak almukarami wa iqatun qala xadaثana abu hishaam abu hishaam almuqira ibnu slmt alqurashi wa iqatun dabt qala xadaثana wahayb ibn khaalid albahili mawlahum wa iqatun dabt tagayara qaliila tagayara qaliila qala xadaثana ayub ibn abi tamiim can cikrima mawla cabdillahi bn cabaas ana naasan dad irtadaw can اlislaam islaamnimada ay ka ridoobeen faxaraqahum caliyun sayid cali ayaa ku gubay binaar dab ayuu mxuu la dhacayo u holciyey iyaga dhan uu shiday qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi low kunta haddii aan ahaan laha ana aniga oon meesha sayid cali aan joogi lahay lam uxariqhum ma aan gubeen maxaan u gubaynin qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa tucadibuu war dadkaa ku cadaabina bicadaabi illaahi cadaabka al laa tucadibuu ku cadaabina bicadaabi illahi cadaabka alleh axaddan qofna ku cadaabina weyaan xitaa waxyaabahan cayayaanka in la guba aad baa muxuuha culimada ay uga hadlaan maqaaxadaha maaragtay bahallahan suran oo taksiga iyo waxyaabahaas lagu guba somaad arkin xitaa culamada qaara ka hadlaan oo muxuu ahaa taksiga hadduu ku dhawaado dhag ku dhagaysa oo dhawaaqeeda maqlaysaan culimada qaar arrinta ay diidaan aad diidaan weeyaan ayagoo ka duulayaan halkaas ka duulayaan waaya hay walow kuntu haddii aan ahaan ahaan lahay ana aniga ninka booskaa jooga raggaa ridoobay la jooga laqataltum waa laynla xukunkooda marka muxuu yahay alqatlu sidaa weeyaan qaala rasul rasulka wuxu sl sl man badla diinahu diintiisa qofka badela faqtuluuh dila xadiidka afar kun iyo kow iyo lixdanaad waa saxiix qala imam nas akhbarna maxamud ibn khaylaan almarwasi waa iqatun xaafid qala xadana maxamed ibn bakr alazdi waa saduuqun yukhti qala anbana ibnu jurayj qala anbana ismaaciil ibn culaya waa iqatun xaafid can macmar rashid alazdi waa iqatun faadil habt weeyaan can ayuub can ikrima can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma waraxima jamiica aruwaat qala bd llahi bn qaala rasu rasulka wuxu yh sl sl man badla diinahu diinsi qofka badela faqtuluuhu dila weeyaan xadiidka afar kun iyo laba iyo lixdanaad waa saxiix qaala imam nas akhbarni hilaal ibnu cala albahili waa saduq qaala xadaana ismaaciil ismaaciil ibn cabdilahi ibnu zuraara aljarmi waa saduqun tuklima fiihi takalama fiihi اlأsdi bila xuja qaala xadaana cabaad ibnu cawaam alkilaabi waa iqatu qaala xadaana saciida ibna abi carubat waa iqatu xaafid lahu tasaaniif can qataada ibnu dacaamat sadusi basri waa iqatu tabtun yudalis can cikrima can ibni cabaasin radia allahu taala ma qal cbdllahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm man badla diinahu qofka diinsa bedela faqtuluu dila weeyaan xadiidka afar kun iyo saddex iyo lixdanaad waa saxiixu bima qablahu xadidka hore saxiix ku noqonaya maxaa yeeley xadidka waa mursal xasan ayaa nabigan u kor yeera nabigeena calayhi salatu slam qala imam abarna musa ibn cabdiraxman alkindi wa saduq qala xadaثana moxamed ibn bishr alcabdi wa iqat cabid qala xadaثana saciida ibn abi carubata qataada ibn dacamad sadus albصri can xasan ibn abi xasan albصri waثiqaة faqiih faadil lakinahu yursil qaala qaala rasul s rsulka wuxu yih sl slm man badla diinahu qofka diintiisa badla faqtuluuhu dila weeyaan qaala abu cabdiraحman yuu hada xadiidkan ayaa aswabu awlaa ku haboon bisawaabi inuu toosnaada min xadiidi cabaad cabaad ibni cawaam xadiidkiisi kan ayaa ka toosan weeyaan wax weynoo hadda ay ku kala duwan yihin ma muuqato aaftii sanaadka ahayn xadiiku afar kun iyo afar iyo lixdan waa saxix qala imam nas akhbarna alxuseyn ibnu ciisa alkhuraasani wa saduuqun saaxibu xadiid can cabdisamad ibn cabdilwaris waan soo marnay qaala xadaana hishaam adastawa isna soo marnay can qataada can anas malikin radia allahu tacala arda ana bna cabaas anas ibn malik oo taqaanaan uu xadiid ka warinaya ibnu cabaas radia allahu tacala canhum jamiica qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas qaala rasul wu sl slam man badla diinahu qofka diintiisa badla faqtuluhu dila weeyaan xadiidka afar kun iyo han iyo lixdanaad waa saxiix qaala imamuna sacid bn maxamed bn mutan alcanasi wa iqatun xafid qala xadathana cabdsamad bn cabdilwarid atamiimi qala xadathana hishaam adastawayq can qataada can anas bn malikin ana caliyan sayid cali utiya binaasin dad baa loo keenay oo min azuti azuti waa qolo magacood zutiga waxaa weeyaan laba meelood baa lagu sheegay waa qabiil ragga suudaanta loo yaqaano qolo ka mid a ah zuti aa la yihahdaa qaarna waxay yihahdeen waa jilib iyo muxuu aha qolo hunuuda ah oo hindiga ah oo qorqorno dhudhuubano muxuu ahaa wadacaata ah ayaa zudi loo yaqaana wallahu aclam waa un mxua dad un ummadda ka mid ah waa yahay wuxuu yidhi ana caliya sayd cali hadalka ayaa dhihi ibn cabaas baa dhihi maxaa dhihi anas bin malik ana caliya sayd cali radia allahu taala utiya waxaa loo keenay minaasin dad baa loo keenay oo min azudi qolyaha ree zuta yacbuduuna wahanan waxay caabudayaan sanam faأxraqahum wuu gubay qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi inamaa in kale maahne qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm man badala diinahu diintiisa qofka dila faqtuluuhu dila diintiisa qofka badela hala dila ayaa la yidhi hala guba lama dhihin weeyaan xadiidka afar kun iyo lix iyo lixdanaad waa saxiix qaala imam nas ant akhbarna maxamed bashar wabundar iqatun xaafid qaala waxadaثanii xamaad ibn mascad atamiimi waa iqatun qaala baa idiin qoran qaala yaa ii qoranta qaala weeyaan qaala ma aha xamaad <clears throat> ibn mascadata qaala wuxuu yidhi xadaanaa qura ya waxaa ii qoran sheekh maxaa ku qoran eh. a marka mashkiladda halka ay ka imaaday wawgaas waa xadaanii waa marka wawgaasaan meesha ku jirin marka wawga markuu imaaday qaala ay noqotay wahay albaqara maxay dhihi jirta ali ali muxuu ahaa qur-aan kusoo wareeray intay ahayd ali kusoo wareeray marka meesha waa kharib wawgaas waa qaala اimaam nas abarna moxamed bn bashaar wbundar qaala xadaanii xamaad ibnu mascadata qaala wuxuu yihi xadaثana qura ibnu khaalid asadusi waثiqaة daabit can xumayd ibn hilaal alcadawi waثiqaة caalim can abi burdata ibn abi musa aashcari waثiqa can abihi abiis abu musa aashcari ana nabiya nabigana sal slm bacaa wuxuu diray ila ymni dalka yeman ayuu diray uma kadibna arsala wuxuu diray mucaad ibn jabal ayuu diray bacda dalika ayuu ka dabageeyey waxaa la hormariyey abu musa alashcari kadibna waxaa laga dabageyey mucaad ibnu jabal falamaa goortii qadima uu soo galay uu yimid oo yaa loo imaani abu musa alashcari uu yimid qaala wuxuu yidhi ayuha naas dadow inii aniga rasuulu rasuulilahi rasuulka alle adeegiisa ayaana ilaykum adinka lii soo diray fa alqaa lahu abuu muusa abuu muusa alashcari wuxuu u dhigay wisaadatan barkin amaba firaash buu u dhigay liyajlisa caley inuu ku fadhiisto fautiya birajuli nin baa marka loo keenay intuusan fariisanin ayaa nin loo keenay yaa loo keenay abu muusa kaana had yahuudiyan yahuudi faaslama wuu islaamay uma kadibna kafara wuu gaaloobay faqaala mucaadin wuxuu yidhi laa ajlisu ma fadhiisanaya xataa yuqtala ilaa kan la dilo fadhi ima yeelno amarka nabiga in la fuliyo way calayhi salaat slaam ma fadhiisanaya ilaa kan la dilo qadaau waa xukunka alle iyo warasuulihi rasuulkiisa xukunkiisa weyaan alaaa maraatin ay laa ajlisu ataa yuqtala qadaa llaahi warasuulih qadaa llaahi warasuulih qadaa llahi warasuulihi marka xukunka alla iyo rasuulkiisa in la fuliya de ayagaa meesha madax ka ah la socdo la badan ayaga ayaa madax ka aha weeyaan marka arrinkaas in la fuliyo waa lagama maarmaan ayuu yidhi falamaa qutila markii la dilay qacad wuu fariistay markaas ayuu qaboobay radia allahu taala arda a aye sheekh maxaa ku qoran adig meeshii ha ka soo bilow h <laughs> mascada ha wowga meesha ka maqan wawga waa igu jiraa laakin de wowga waxaan filaya xamaad ibnu mascada eh, inuu sheekhu sheekh nasaa-i yahaan u malaynaya maxaa ku muuqda di xadaana eh. maxamed bashaar o may maamed nin kal maxamed bashaar sheekiisa maqura mise waa xamaad ibnu mascada waa eh. ah, hubanaya laakiin koley muxaqiqiintu waxay leeyihiin waxaa weyaan wowgaana meesha kuma jira qaalaadaana kuma jiraan qaala weyaan noo soo xaqiij habeen sabtiga habeenka sabtiga noo soo huba insha allah jazaaka allah khayr waa yahay xadiidka marka afar kun iyo toddoba iyo lixdanaad waa saxiix qaala imaam nasa nuskhadaas uu sheekh nuur wato haaliban marmarko ayaa laga yaabaa inay muxuu ahaa usha ay ka dhacda laakiin inta badan waa nuskha muxakama aad u fiican waa waana fiicantahay nuskh kala duwan in lahay waa fiican tahayo gaf iyo khaaa soo bixi mar markoo asaga de laga taga waad aragteen markii boqol meelood annaga nagala taga kadib asaga markoo laga tagaa tiisa waay mikan oo kutuba tisca ah? intuu maraya wawgu ma ku jiraa qaala ma ku jirta mis qaala ku jirta ayso bal soo hubi waxaa kalood ka hubisaa dakhiirat اlcuqba ka hubiya ya qaala qaala ku jirta maha wowga ma ku jirtaa marka maxamed bashaar qaala xadaana maxamed bashaar wa xadaanaa miyaa ku jirta mis xadaanaa xumayd ibn mascad ali maaa kugu jira xadaanii marka waxaa weeyaan waa israacdeen calcumuum noo soo hubiya wowgaas haddii aad meesha ku sugnaado qaaladaas marka waxaa weeyaan meel far laga geliye ma laha laakiin wowga hadduu meesha ka dhaca qaaladaana mesha waa ka dhacaysaa marka labada isku xihan yihiin waa alifkii iyo albaqrihi oo isku xirna noo soo hubiya insha allah waayahay xadiidka afar kun iyo toddoba iyo lixdanaad waa saxiix qaala imam nas akhbarna alqasim ibn zakariya ibn dinar alqurashi waa iqa waaya qaala xadaanii axmed ibnu mufadal الqرشي wa صدوq شhيعي في xفظihi شhيء qال xadثna أصباط بن نصر الhمdاني wa صدوq kaثير الخطأ يغرب qال زعم السudiي ninka la sudi magcii waaa la yihah ma taqaanaan إسmاعيiل بن cabدiرحمaن السudiي الكبير wa صاaحب saduuq rumiya bاtashayuc sudiy sagiir iyo sudiy kabiir ee ajir la socda can muscab ibni sacd muscab ibni sacd ibn abi waqaas waa iqat yursilu can cikrima can abihi abi sacd ibn abi waqaas radia allahu tacala canhu ardaa ayaa lamaa goortii kaana u ahaada hadalka yaa wata marka waa sacd ibn abi waqaas lamaa goortii kaana u ahaaday yowmu fatxi maka maalinta maka la furinaayey amana wuxuu badbaadiyey dheh uu mangelye siiyey rasu nas dadka dhan ayaa wuxuu yidhi dadka qof alle qofkii la arka hala badbaadiya aan qof far la saarin ama gaalnimaha lagu ogaada ama si kala haaday aan la taabanin ilaa arbacata nafarin wamra'atayni afar nin iyo laba dumara mooyane lixdaa qof inta aanan ka ahayn oo qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm iqtuluuhum dila in wajadtumuuhum aad kula kulantaane ood ku aragtaane mutacalliqiina iyagoo ku dheggan biastaari اlkacba kacbada asturkeeda iyagoo ku dheggan iyo tiirasheeda iyo albaabadeeda ayagoo ku dhegnaad aragtaane hala dilo weeyaan waa kuwa kuwa ayaga cikrimatu ibn abi jahl ninka odayga ah oo taqaaneen oo waxaa weeyaan fircawn hadihi اlumma wiilkiisa oo cikrimo dambena aad u qiimo badnaada oo taqaanaan iyo waa cabdilaah waa cabdullaahi ibnu khaطal iyo waa maqyas ibnu subaaba iyo waa cabdullaahi ibnu sacad ibn abi sarx afartaa nin haddii la arko kacbada iyagoo tiirashooda tiirarka iyo albaabada kacbada ku dhegan iyo haddii aad aragtaan hata hala dilo dhibka ay geysteen ayaa intaa la ekaa dhibkooda dhib yar inaba ma ahayn oy u geysteen diinta islaamka fardi ma ahan diinta islaamka ay dhib badan u geysteen kow fa ama cabdulahi ibnu khatal fa udrika waa la halay laga daba yimid wa huwa isagana mutacaliqun uu ku dhegan biastaali kacbad kacbada tiirasheeda iyo asturkeeda fastabaqa ilayhi saciid ibnu xurayth saciid ibnu xurayth iyo wa camaar ibnu yaasir ayaa u baratamay oo nin walba wuuu muxuu rabaa inuu ka gaarsiiyo fa sabaqa saciidu saciid baa ka hormaray camaaran ka hormaray weeyaan wa kaana wuxuu ahday ashaba arajulayn labada nin da'yar ayuu ahaa camaar ibnu yaasir iyo iyo saciid ibnu xuray waxaa dayaraa saciid ibnu xuray nin weyn nin yarna inta badan orodka asal ahaan kan yar ayaa orod badan faqatalahu wuu dilay kaas laga soo baxo horkiis dhammaa wa ama qays wa ama miqyas ibnu subaaba miya faadrakahu الnaasu dadka ayaa ku soo haleelay fi suuqi isagoo suuqa dhex taagan faqadaro way dileen dadkii awaal suugaysa fiih wa ama cikrima ibn abi jahl farakiba اbaحra badda ayuu mxuu koray big wuu cararay tahriib ayuu galay wallaahi ba allan ku dhaarte farakiba اbaحra faasaabathum waxaa asiibtay caasifun dabayl iyo hir ayaa ku dhuftay iyagoo badda ku jira o faqaala asxaabu safiinati doontii dadkii muxuu ahaa saarnaay waxay yidhahdeen akhlisuu war barax tiraay war alla baryada barax tiraay war shirkiga ka ilaaliyaay faidaa rakibuu fi اlfulki dacwu اllaha mukhlisiina lahu اddiin falamaa najaahum ila اlbari beri idaa hum yushrikuun waxyaabaha la yaab kala gaaladaas kufaaro quraysh ayaa markii xaaladdaas ay gaaraan ayaa ilaahay keligiis ay u baraxtiraan baryada mushrikiinta zamankan joogana haddii ay rabaan ha sheegteen magac muslime markii xaaladaas ay ku sugan yihiin waxay dilaacayaan shirki wax la yaabo waxaan xasuusta hadda kahor maraan idin sheegay laba jeer waxayd ma aqaan sagaashankii bidabti annaga oo xamar ka imaadno xir oo usoo soo soconna luuq ayaa meesha la yidhaahdo luuq markii lagasoo markii laga soo baxaa xamar oo weliba xataa lasoo dhaafa muxuu ahaa baydhabo lasoo dhaafo oo taqriiban adiga intu dhexayso luuq iyo baydhabo intu dhexaysa yurkud iyo ha wadankii meesha kale maxay ahayd magaalada yarweyneed magaalo yarweynaa ku taala iyadna ya bardaale marka adi markii aan jidkiia marka roobaa goy kow waa go-oyi waa sagaaشhankii taqriiban bisha ayadama xasuusta waa go-oyi markaasa waxay noqotay in la bermudeeye oo jidkii laga leexdo oo durash la jibaax roobkiina waa da- oo taqriiban baabuurka shaagaga biyaan ku soconnaa oo dhul ma aragno waa bas bas weeyaan bud soomaali wax taagan iyo wax fadhiyo iyo wax isku dul fadhiyo kadeed ayaa lagu jira allahuma mustacaan iyo wax xataa kor ka saaran marka gaarigii wuuu ku dhaca god uu ka baxa ku kalo ku dhaca god uu ka baxa ku kalo ka dhaca ka bax haakada waxaa soconaba meel marka haadaanaho godahan shulug ku dhahnay markii eh, lagu dhacay dee xaalaad miyaa taala markaana dee waa taqaanaa raggii waa raggi aad ogeydo waa mirqaanka iyo heesta u shidan marka waxba lama socda waa haaf majnuun nus majnuun waa waxaasoo dhanba uma muuqata war alla alla ma yaana haligin maya yaa ku dhegaysaniba war yaa aamusa haddii kale baa kula hadlay markii hadaanti lagu dhacay annaga dhanta wxitaan ku waalanay laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuul hal mara dadkii baabuurka saarna ay ku wada qof dumar ah oo weliba dadeeda hore ay u badatay ayaa dhawaaqday shacabta qaadirow shacabta qaadirow shacabta waa maalintaadiyey shacabta waa maalintaadiyey shacabta waa maalintaadiyey halkaasay ka dhacday waxay qarartay marka oy dilaacday shirki soo saa maaha annaga marka waa iscelin weyne naftina hayse iyo waxaa nooga darnaatay shirkiga nagu buqay shirkiga inu ula halgaabo khatar maogta markaas hal maraan soo boodnay oo nahne de ilaahay u dhah markaasay tiri maanta waa maalintii sheekh cabdiqaadir maanta waa maalinta shee cabdiqaadir maanta waa maalinta shee cabdiqaadir kari weyn yani xaalaadka noocaas haddii laidinka waraysta adinka waxaan u malayna caw darsiga ma soconay waaba dhammaaday koleybe marka alcumuum yacnii cikrima ibn abi jahl markii uu badda ku cararay oo doontii muxuu ahaay ku dhufa hir iyo caasimad ay ku dhufatay ayaa waxaa dhacday in eh, waxaa weeyaan ay yidhahdeen akhlisuu war barax tira maanta maalin shirka waxtara ma ahan waa gaaladii war gaalada xilligaa joogta ayaa saa dhihi jirtay annaga beledan hayst maxay tawxiid aan qirinay laa ilaha illa ln haddan halkaasaan taagan lidalika culimada waxay yidhahdaan famushrikuu ahla zamaanina ashaddu shirkan wa kufran min mushrik اljaahiliya mushrikiinta zamankanaga oo shirki ku dhaca ayaa ka daran mushrikiinta zamankaas lianna mushrikiinta zamankaas markay xaaladda cidhiiri gasho ilahay kaligiis u barax jireen laakiin kuwan xitaa ayagoo naft ka sii dhici oo sii halaagsami ay shirkay kusii taagan yihin waa sax waa imtixaan qaar baa arrinta ayadaa duri wakaas dadka muslimiinta ah gaalada abijahl laga hormari adaska hormarisa maaan ka hormarin adiga mxuu aha ka lidito meel ka hoos tagtay isan ku yeelayna marka in lugta lagu riixan haddii aad soo bixitaan diiday war ka joog eeday ka joog eeday ka joog mayo maalintu waa maalinta cabdiqaadir ah, masaaib wa a ah. ayaa umadda umadda ku fasaadiyey ah, masaaib naam yowma alqiyaama liyaxmiluu awsaarahum kaamilata yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yazinuun halkaas waa meel kalema taalla waxaasoo dhan itabara'a aladiina tabicuu min aladiina tabacuu maray kale beri noqdaan waxba matalaysa naarun baa lagu wada shubay mushrik gaalo naaruu geli ninka gaalooba naaruu geli ninka shirka ku dhacaa naaruu geli mana ka soo baxay inaad ilaahay u tooba keeno naft intay ka dhicin ka hore uu soo noqda waa gooni ilahay baan ka weydiisanaa hirkiu naga badbaadiyo o markaasa faqaala asxaabu safiina dadkii doonta saarnaa waxay yidhahdeen akhlisuu walbarax dira oo tawxiidka keligii la imaano oo alla keligii barya fa ina aalihatakum ilaahyaalkiina laa tugni cankum shayan waxba idinkagama taraysa haahunaa meeshaan meeshan ilaahyaalkiinni ood ajcala alaalihata ilaahan waaxidan cuza iyo laata iyo manaat iyo wixii waxba ma taraayan maanta waa habaan manhuuran faina aalaatikum ilaahyaalkiini laa tugni cankum shayan hahuna halkan waba idinkaga matarays faqaala cikrima wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay lain lam yunajinii hadduusan iga badbaadinin min albaxri badda ila wallaahi allan ku dhaartay lain lam yunajinii hadduusan iga badbaadinin min albaxri badda ila alikhlaasu ilaahay keligii in loo baraxtiro cibaadada iyo tugmada mooyane laa yunajinii fi lberi bannaankan iguma badbaadiye hayruhu aan la midaan ahayn markiiba tawxiidka qalbigiis ku dhacay wuxuu dhahay markaan badda ku sugan oo xaaladan khatartaan ku jooganahay hadduusan waxaan keligiis ahayn isaga unbay badbaadin karo oo cid kale ay badbaadin kartaan laakiin markaan bannaanka joogana isagun baa badbaadin kara marka waxaan aan kula goyn waxba kama jiraan markiiba waxaa ku dhacday nuurka iimaanka qalbigiis ku dhacay radia allahu tacala canhu waardaa allahu akbar allahuma hdina ya rab faqaala cikrima wuxuu yidhi wallahi allaan ku dharte lain lam yunajiinii hadduusan iga badbaadin min albaxri badda shirkiga iyo mxuu aha ilaahayaalkii lain lam yunajiinii hadduusan iga badbaadin min albaxri badda ila ikhlaasu ikhlaaskii oo all loo banaxtira cibaadadii towxiidkii laa yurajini min albari bariga ga badbaadiya hayruhu hase allahy ina laka ina laka adi ayuu ku sugnaaday calaya korkayga cahdan ballan in anta adiga caafaytanii haddii aad i oo baddaan adiga badbaadisa mima ana fiihi waxaan ku sugnaatay adiga badbaadisa e an aatiya inaan u imaada muxamadan nebi moxamed aan u imaado sala allahu calayhi waaalih wasalam allahu akbar allahu akbar xataa adaaca ilaahan ka saaro ugu dhiiba yaddi gacantayda fii yaddi gacantiisa oon gacanta gacanteyd gacanta u geliyo o oon dhab gacanta aan siiyo bayca iyo islaamnimo iyo aan u dhiibo weyaan fala ajidanahu waan heli oon heli cafuwan mid cafis badan inuu yahay kariiman oo weliba kariim ahoo deeqsi ah inuu yahan heliyo wax alle waxaan sameeyey oo dhanna markaan muxuu ahay gacantayda gacanta aan u saaro si aan ugu tagaba haddii ka hor aan la dilin dabcan <laughs> marka waxaa weeyaan waxaan kala kulmi dabiicadan ka aqaani mid cafis badan oo waxaa weeye weliba aad u deeqsi ayaan ka ogaa saa ayuu leeyahay fajac waa yimid marka dabcan waa lasoo barmuudeysi haddii dhaxaa lagu heli laha kawaa laga siin laha marka waa lasoo qariyoo nabigu muxuuha kala soo dullacay faslama faja wuu yimid faaslama wuu islaamay wa ama cabdullahi ibnu sacd ibnu sarximia fa inahu isaga ikhtabaa wuxuu ku dhuntay cidda cumaan ibnu cafaan sayid cumaan agtiisu ku dhuntay falamaa goortii dacaa uu yeehay rasul nas dadka ila albeycati inay islaamnimada kula ballamaan jaaa wuxuu keenay bihi isaga ayuu keenay markii beycadii oo dadkii soo islaama o dhan ay nabiga diinta kulama baayocanayeen ya tawxiidka iyo shirki la-aanta iyo diinta ilahi in lagu toosnaado ay kula ballamayeen ayaa marka cumaan ninkiiu keenay o fa jaaa bihi isaga ayuu keenay ninka isaga ayuu keenay fainahu ikhtaba anta cusmaan ibnu cafaan falamaa goorti daca rasula nabiga lagu yeera naas dadka ila albeycati inay beyco galaan jaa bihi wuu yimid xataa awqafa u ka joojiyo cala nabi nabi korkiisa soo joojiyey nabigoo fadhi ayuu bud ninkiiyaaba taagan allahu akbar faqaala rasul qaala wuxuu yihi yaa rasul rasuulka low cumaan baa dhihi baayic cabdallah cabdullaahi lama baayaco oo ayuu qabsan rabaa beyco ayuu geli rabaa ee ka qaad weeyaan kow farafaca raasahu madaxiisa ayuu nabig kor qaada sal slam fanadara ilayhi alaaan saddex jeer ayuu cumaanna wuxuu leey bayca ka qaad markaasa u eegaa ka jeestaa uu eegaa uu ka jeestaa saddex jeer kullu daalika yaba intaba inuu bayca ka qaado wuu diidaya ila wuxuu rabaa in qoorta laga jaro dhibka u geystay ayuu nabiga ogsoyn sal slam fabaayacahu bacda alaa saddex jeer markii arrinta ay marta kadib wuu lama baayocda nabigana sal alla slam kow uma kadibna aqbala calaa asxaabihi asxaabtiisu marka nabigu u jeestay calayhi الsalaaةu wasalaam faqaala wuxuu yidhi amaa fiikum gudihiinna miyuusan ahaanin rajulu nin oo rashiidun ee waxaa weeyaan dadnimo ay ku jirta oo caqli lah rushdi iyo dadnimo badan ay ku jirta soo in kuma jirin yaquumu istaag ilaa haada kan horaan dilka anagu xukumay xayu ra'aani goortuu i arkay kafaftu inaan reebay oon diiday yadinka cantayda can baycatiga lama baayacdo fa yaqtuluhu dilo hal dhiifoon oo ninka markaad gacantiisoo tago on ka diiday oo mar labaad on ka diiday nin muxuu ahaa ku degdego markiib horaan amarka horna u yeelay qoortiisa xagga dhiga baladinka way maxaad wada dad wada dhukan u noqoteen ya amaba dansan saas weeyaan fa waxay yidhahen wamaa yudriina maxaadna ogeysay yaa rasul rasuulka allow maa fii nafsika naftaada wax ku sugan annaga maxaan ka naqaana maxaan ka ogsoonna taclamu maa fii nafsi ولا aclamu maa fii nafsika inaka anta calaamu اlguyuub hallaa awmata maxaad nooga yara midaari weyde ishaari weyde ilaynaa annaga bicaynika ishaada maxaad nooga yara iljibin weyde oo inaad ninkaan muxuuha ka takhalusna aad muxuuaha isha noogu ishaari weyday qaala wuxuu yidhi inahu shaniya laa yenbagii uma habboona loomana ogolo waana ka xaaraan linabiyi nabi alle an yakuuna inay u sugnaato low isaga il khiyaano ku dhisan abadan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam warkiisa war cadcad ayuu ahaa sala allahu calayhi waaali wasalam marka waxaa weeyaan raggaas waa raggii lagu xukumay dilka oo kadibna qaarkoodna ilaahay subxaana wa tacaala uu badbaado siiyey qaarna meeshii ayada ahayd ku gabagaboobay maadaama wakhtiga wax yar uu noo harsan yahay yaro fiican waxaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala masaladii hadda inaan dibdib wax yar ugu noqdo abeennadan aan u xamaasaysan waad aragtaan marka waxaan ugu xamaasaysana ciil baa ihayo oo wax horaan laga soo takhallusay bakti noolaysaan ugu socda shirki la soo duugay oo dad badan ay u soo kadeedmeen ayaa hadda ay dad soo afuufayaan marka ikhwaani waxaad ogaataan mas'aladaas akhlis war barax tir cikrim ibn abijahlow barax tir meeshii lagu yihi mujadan faidaa rakibuu fi lfulki dacow اllaha mukhlisiina lahu اddiin ilaahay bay baryayaan subxana wa tacaala iyagoo u barax tirayaan tugmada iyo cibaadada badda ay ku jiraan baddiya marka waxaa weeyaan ayaa la rogantay amaba dabaylaa timid amaba hir ayaa kacay mowj ayaa kacay markaasaa kadibna ikhlaas bay la imaanayaan ikhwaani marka annaga halka shay oon ku janno gelayno man qaala laa ilaaha ila اllahu khaalisa min qalbihi dakhala اljanna saaad tihiin nabigan wuxuu sheegay sal allahu alayhi waali wasalam in dad xawdka iyo darkiisa la keeni doono ayagoo marka aroor ah say u socdaan ayaa fa yukhadu bihim daata shimaal marka wadadii bacwaankeedoo cadayd oo xawdka ku socotay ayaa laga leexini riwaayo kalena fa yudaaduun waa laga afdhabiyo inta u loo qaata ayaa darki laga garaaciyo sida neefka geela ah oo ku soo khaldamay dar geel kale afka looga garaco lagu buriyo ayaa loo burin doona oo naarta xaggeeda la adin doona markaasaan le waa ummadaydi waa asxaabtaydi ayaa dhihi waa dhawaaqi markaasaa waxaa nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam adiga waxba ma ogid baa lagu dhihi nabigeena ala sla slam innaka laa tadri maa axdau bacdak adiga waxba kama ogid waxay gadaashaa soo dirsiiyeen oy keeneen markaad ka soo tagta kadib waxaa weeyaan irtidaad diintiay dib ugu noqdeen diintii ay gadaal u bedeleen markaasaa nabigeena habaar buu ka dabatoo weli wuxuu dhihi fasuxqan suxqan halaag iyo fogaasho fogaasho fogaasho ayaa idiin sugnaatay ikhwaani marka eh, diintan islaamka qofka waa inuu jidkaas cadmaro hadduu jidka cadmari waaye wuxuu noqonayaa hadalka alle mid khilaafay ayuu noqonayaa hadalka alle muxuu yahay wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh jidkan kan waa jidkaygii cadda ee toosna bilowgiisa waa tawxiid socodka la sii wado waa cibaado iyo camal saalix waxaa waardiye u ah itibaac oo sunnada nabigeena la raaca sal l slm gebagabadiisana waa jannada iyo xawdka nabigeena calayhi salaatu wasalam ilahay baan weydiisanaynaa wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh waraaca walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili jidadka yaryar luuqaqa ka laabma ama ku soo dara u laamina xadiidka nabigan wuxuu caddaynaa sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu bixiyey ishaaro amaba calaamo ayuu calaameey markaasuu yihi kan muujeedan dheer waa jidka ilaahay siraatullaahi weyaan kuwa yaryarna waa albaaba mid walbana waxaa saaran dah ayaa saaran dahaasna waxaa taagan shayطaan dadka ugu yeera ina muxuu ay marka haddaad aragtaan qof kitaabka alle oo cad iyo sunnada nabigeenna sala allahu calayhi waali slm oo cad luqluuq iyo meelaha ku lalaama waxaad tidhahdaan allah kusoo hanuuniye jidkan weyn soo raac war ha lumin war ina keen haddii hadda la socdo oon u socona maka almukarama oo waxaa weeyaan jidkii bacwaanka ahaayoo beri hor la mari jiray halkan nairobi inta ka baxa kadibna gaarisa sii mara wajeer sii mara madheere sii mara ilaa etoobiya kasii dhex mara oo halkaas yaman ka dhaca qof u socda hadduu muxuu ahaa jidkan south africa ee mxuua tanzania simara ah u qabto see la dhihi warcaananka dharg waxaad yeeli dhankaad lama aado dhankaas kacbo kaama jirto waxaad yeeli kacba dhankaana jirtaay ina keenso lama dhahay waa sidaasoo kale diintan ilaahay ijtihaad ma gelaysa usuusheeda tawxiidka ijtihaad ma galo maqaasida shareecada caamka ijtihaad ma gasho waa nas cad shirki iyo bidca ijtihaad ma galaan ikhwaani marka ha la iska ilaaliyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray xadiid iyo hadal waxaa ugu waraag badan kitaabka ilaahay soo maaha hadyi iyo jid la marana waa hadyiga iyo jidka nabi moxamed calayhi salaatu salaam arin la sameeya ama lala imaado waxaa ugu shar badan waxaa la soo darsiyey oo diinta lagu soo daray shay kasta oo diinta lagu soo kordhina waxaa weeyaan waa baadinimo ayuu nabig le sala allahu calayhi waali wasalam ikhwani ikiraam marka masaladaas bidcada ah laiska ilaaliyo ha laga fogaado dad baa diintooda maba toosayso mana isku beegmaysa inay bidco keenaan mooyane kabkab isku kabkab hadda waad aragteen salaadda marka laga baxa kadib nabigeenna calayhi salatu slam wuxuu dad ku irshaadiyey in la yidhaahda astakfir اllah astakfir اllah astakfir lah saddex jeer in la yidhahdo waa cad nas cad riwaayada oo cinda albukhaari oo mxuu cabdillahi bn cabaas nabigeen wuuu le cbdillahi bn cabas wuxuu leeyahay maa kuna nacrifu inqidaaa salaati rasul lah sal slm ila bitakbiir marka salaada nabigeena ay dhamaato waxaan ku garan jirnay allahu akbarta weyaan haddii imaamku markuu asalaamu aleykum allah akbar u yihahda ishkaal ma laha xadiiskaas waa haystaa hadduu dhihinna waxaa weeyaan astaqfir اllah astaqfir lah astaqfir lah kadibna maxaa ku xiga allahuma anta asalaam waxaa ku xiga allahuma cini waxaa ku xiga waxaa weeyaan laa ilaha illa waxd la shariika lah waxaa ku xiga yacni ducada dheeraad ogeydeen hadda aad uma sii galaayo marka wix iyagahay o dhan qofka markuu sunnada ka taga bidcu uu galo sunnada ayuu kab saarayaa intuu god u qod ayuu ku ridi waxaan garanayaa sheekh axmed suudaan xafidahu اllah waracaa dadka qaar waa yaqaanaan waa magaalada mandheere culimada weyn oo dalkan kenyaba aadka looga yaqaano weyaan daragii horaan oo shirkiga ummadda kala dagaalamin uu ahaa sheekh axmed ayaa masjid la yidhaahdo buljumhuuriya suuqa magaalada mandheera bartamaheeda masjid ku yaalo shan masjid baa ku taalay marka iyada ah. magaalada mandheera hadda boqol iyo konton waa gaareen filaya shanta masjid mid ka mid a ah annagoo kitaab cumdatu saalik wanaasik rogrogayna oo baxo wadaa intuu noo akhriyey rogrogayna oo muxuu ah iskugu celinayna afar sac meelahaas isagoo duub muxuu duub tabliiq ku taagan yahi oo marka iyada iimaanka iyo qur-aanka iyo mxuuaha nuurka ka dhibca aad yaabays iyo dikriga alle in aad u ohin badan ayuu ahaa ayuu dalaq soo yidhi hadda markaasaa noga horreysa uu soo fadhiistay xaggu iska fadhiistay kitab markuu dhamaaday oo kitaabka aan isku mxuu ahaa aan ku ceshanayn ayuu soonoo soo ag fadhiistay wuuna ag fadhiyey kitaabkii wax nala dhegeystay dee ilmo yar yaro waxaan nahay weli aanan qaangaarin oo mxuua wax lablabayn markaasaa wuxuu yidhi kaca istaaga istaaga istaaga amarunasi inteenu kacayna istaaga kaca una canaantay dhammaanteen baw baw waa istaagnay kitaabka wada istaagay waa nin weyne moogta oo nuur iyo ah, ka muuqda markaasaa wuxuu yidhi anagoo taagan wuxuu yidhi halkan waxaad leedihiin fiqi aan akhrisanayna oo diin aan akhrisanayna sunnada nabigeena calayhi salaat salaam intaad qodeen dhulka u qodeen karfan la-aan ayadoo ah aada dhulka geliseen aad kadibna caro dusha ka saarteen aad shimiinto dusha ka saarteen aad salyaal dusha ka saarateen ayaad leedihiin muxuu ahaa diinaan baranayna ood fiqi meesha la fadhidaan iyo axkaan aad mxuu aan akrinay ad leedihiin aw sunnada nabigeenna annaga yaab sheekhayaa islaam idinka qabsado see waxu jiraan ninka asaga ahaa khayr buu la yimid nin aad u xamaas badan oo runtii oohin badan ayuu ahaa dadaal badan diinta alla aad ugu xamaasooda tajwiid qur-aan lagu akhriyo ninka ugu horreeyo madheero keena ayuu ahaa madarse haddaba furan oo la yidha ubay ibnu kacab oo madheera islamic center almarkas islami fi madheera ku dhex taallo ood ilaahay naga dhex heshiin nin faadajon la dhihi jiray oo gaal ahaa oo talyaani ahaa dhul weyn kam tarakuu min jannaatin wa cuyuunin wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatan kaanuu fiiha faakihiin markaad aragtaan meeshaas waxa nicmo taallo webigaasay saa u irsanta waxaa weyaan casharaat wasaa weyaan wii kanaali uu sameeyey geedihi u beeray adduunka wixii oo dhan hadda maderse qur-aan iyo dugsiye qur-aana iyo madersooyin caadiya iyo iskuulaad islaamiya iyo adduun oo dhan ayaa meeshii laga wada furay Ah. intuu jibinay ya muxuu jibinay kaniisadii kaniisadii a a axsanta waa la faynamiya markuu jibiyey maremadhe meesha dhawarade marka marka waxaa weeyaan masaladaas marka markii annaga waxaan xasuusana markii father jonk meesha laga saaray taarikhda lafta anaga waa loo casirnay oo sheekh axmed sudan waa ugu horreyn anaga anigaa ugu horrey iyo tim yaryaroo muxuu ahaa meesha joogi jirnay marka sheekh intuusa noo imaanin ka hore markuu father john meesha ka baxay laba sano ku dhowaad ay iska faaruqayd i ka badan oo cid qadata ayna jirin laba wadaado marka masar ka imaaday oo la yidhaha mid cabdicasiis midna la yidhahd maxamuud midkoo sigaaro iska cabi waxaaba laga soo dirayba mxuu ahaa masra laga soo dirayo diinta inuuna bara sigaaru noo dirsana sigaardiiso kada war allah allamay sheekh waa kaa yihi marka labadaasaa meesha deganoo guriga hadda sheekha uu degan yahay ayay degnaan jireen halkaasa carabiga noola dhigayo haadaa beytun haadaa baabun haadaa fulaanun alle waxaasaa noola dhigi nacam marka ficlan iyadoo marka iska meyd aho nimankaana meesha ay waxba ku haynin ree masar labada nin ay iska joogaan ash ay ahayn oo meesha cidlo ay tahay nicmada taalla kole brinka taga ha tago runtii inaba caadi maa wax meesha ka jira meel nood istan ku taalloo noocaas ani ma garanay balaayiin iyo malaayiin lacaga hadgeligaalkaas ilahay baa nooga qaaday subxana wa tacala waxaa loo dhisay in lagu gaaleeyo dadka muslimiinta mareemadheera alcumuum marka saasay marka dacwada iyo sunnada ay ku bilaabatay oo waxaa weeye shirkiga in lagu baabiyo lagu bilaabay wixii iyagaah waa la horgufay waa laga qalajiyey dad shirkiga iyo bidcada waa laga qalajiyey hadday marka iyadoo dhoobaysan oo siyaasadaysan oo lacagaysan ayaa dib loo soo firdhinaya waxaad yeelaysaan hankool ha la geliyo aan ka wada shaqayno jasakum allah khayran hada wallahu aclam w sal lla sl abdi rasul mustafa